alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacna wla tajcal ma callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiinkaynu ku soo jiray xadiiska saddex iyo afartanaad wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala dakhaltu cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi ibnu mascuud waxauu yidhi dakhaltu cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaan u soo galay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa huwa yuucaku isaga oo xumadoonaya ayaan u soo galay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innaka tuucaku wackan shadiida adigu waad xumadoonaysaa xumad daran ayaad xumadoonaysaa qaala wuxuu yidhi ajal haa waan xumadoonayaa innii ucaku anigu waa xumadoonayaa kamaa yuucaku rajulaani siday u xumadoodaan laba nin labadaa ninoo minkum idinka idinka midii siday u xumadoodaan si la mida ayaan u xumadoonayaa qultu waxaan idhi haddaan ibnu mascuud ahay daalika anna laka ajrayn hamsatulistifaamkii baa la xadfay daalika kaasi ma waxay ku dhacday anna laka ajrayni in laba ajar kuu sugnaadeen maadaama laba qof oo annaga naga midi siday u xumadoodaan si la mida aad u xumadoonayso qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ajal haa daalika kadalik kaasi waa sidaas weeyoo laba ajar baanna helayaa sida markaa laba xumadood wax u dhigma aan markaa u helayo ayaa markaa waxa weeye ajarkana uu noqonayaa labanlaab sida xumaddu u labanlaabantay marka daalika waxay noqonaysaa yacni waxaweye labanlaabka ajarka lay labanlaabayaa waa kadaalika sida xumaddu u labanlaaban tahay ayaa ajarkuna iigu labanlaabmayaan maa min muslimin qof muslimi ma jiro oo yusiibuhu adan ay haleelayso dhibaata ay haleelayso shawkatun famaa fawqahaa ka bedelo yacnii qodxi ay haleelayso ah, famaa fawqahaa iyo wixii ka sarreeyaba ay haleelayaan bimacnaa dhibaatada haleelaysa ama ha yaraato ama ha weynaato qodax mudday ha ahaato ha ka sii weynaato ilaa kafara allaahu biha sayi'aatihi inuu ilaahay ku daadiyo oo kaga masaxa mooyaane dembiyadiis kamaa taxutu ashajaratu siday u daadiso geedku waraqaha caleynteeda u daadiso oo kale ayaa qofka muslimkaana xumadda iyo xanuunka iyo dhibaatadu ay dembiga uga daadinaysaa muttafaqun calayhi walwacku maqsu lxumma wackigu waxuu yahay maqsulxumma waa kulka iyo dhibta uu leeyahay xumaddu ay leedahay maqsiga waxaa laga tilmaamayaa yacni waxa weeye kulka iyo markaa xanuunka uu leeyahay wa qiila waxaa la alxumma xumadda lafteedana waa la yidhahdaa yacni labada mid walba waa lagu magacaabay midna aasaartii xumadda ka dhalanaysay oo dhibaatada iyo kulka ah ayaa la tilmaamay oo maqsiga ah midna waxaa la tilmaamay xumadda lafteeda la tilmaamay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa oo fawaa'idda laga qaadanaya waxaa ka mida dalaa'isha tawxiidka daliil buu u yahay oo in nebiyada iyo saalixiinta xanuunnadu haleelayaan oo naftooda dhib iyo dheeftoodna aynay u hananayn iyagu naftooda ka badbaadin karayn ka markaa waxaweye dhib iyo dheeftaba hantiya inuu allaah yahay laakiin iyagu markaa waxa weeye inaanay markaa eh, naftooda xumad ka daafacayn xanuunnada iyo markaysa markaa dhibaatooyinkuna sida dadka kale ay ugu dhacaan oo kale inay marka ugu dhacayaan taasina waxay ka mid tahay dalaa'isha tawxiidka caddaynaysaa ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mida in nebigu calayhi salaatu wasalaam xumadda haleeli jirtay inay ka darnaan jirtay xumadda dadka la haleeli jirtay taasna waxay caddaynaysaa yacni waxa weeye nebiyada yacni markaa sida markaa dhibaatooyinka ugu dhacayeen waxaana la doonaya darajaadkoodu inay sare ugu kacaan oo sawaab badan lagu siiyo iyaga markaa dembi laga daadiyaba haddayna lahayn in markaa yacni darajaadkooda lagu kordhiyo oo sare loogu qaado ayaa markaa la doonayey oo ciddii marka waxa weeye aan markaa dembiyo lahayn sida markaa nebiyadoo kale dee ziyaadatu darajaad bay u noqonaysaa derajadaa sare loogu qaadaya darajada ayaa sare loogu qaadaya ta kale waxaa ku sugan dadku markaa inay arkaan inay markaa nebiyadii xanuunsanayaan oo ay ku sabrayaan oo dabeedna ay ku daydaan dadkuna ay ku daydaan dadkuna ay ku daydaan taasina waa ku sugantay waxaa kaloo ku sugan yacni markaa xumadda nebiyada ku dhacaa nebi maxamed oo kale inuu ka badnaa dadka kale xumadda ku dhacaysa hatii xadiis kale ay ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa ashaddu annaasi balaa'an alambiyaa dadka waxaa ugu daran xagga marka waxaaan imtixaanka iyo dhibaatada nebiyada suma alamhalu faalamhal dabeedna waxay dadku u kala dhibaato iyo xanuun badan yihiin siday u kala fadli badan yihiin siday u kala fadli badan yihiin halkaasna waxaa ka imanaysa qofku marka caafimaad badan in la siiyey inaan lays odhan waa derajadiisu inay korayso oo markaysa markaa ruux wanaagsan oo saalixa inuu yahay inaan loogu qaadan inuu xanuunna haleeli waayeen in masaa'ib ku dhici waayeen in dhibaata ku dhici weyday inaynay taasi ka mid ahayn wax lagu garan karo inuu qofkani saalix yahay ama wanaagsan yahay wax lagu garan karo inaynay ahayn ayaa markaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanaya wuxuu kaloo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam xukum caamah wuxuu sheegay qof kasta oo muslima oo dhibaata haleesho dhibaatadaasi ha yaraato kulay ku tahay qodax mudday ama ha ahaato dhibaato ka weyne in dembi lagaga daadinayo masaa'ibtiina waa laba nooc waa nooc qofkii u sababaysa taaco iyo cibaado inuu kororsado iyo nooc taacaad iyo cibaadaad inuu kororsado aan u sababin oo yacni qofkii khafla uu ku sugan yahay haddii taaco iyo cibaado inuu kororsado marka ay u sababto xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa laba faa'iida ugu suganoo dembigiina waa lagaga daadinayaa sawaabka iyo ajarkuna waa ugu kordhaya sawaabka iyo ajarkuna waa ugu kordhaya haddii markaa xasanaad inuu kororsado aynay u sababinna dembiyaduunbaa lagaga daadinayaa yacni saasa ahlucilmiga qaarkood ay ku tawjiihiyeen markaysaga ay yidhaahdeen masaa'ibtana sideedaba waxaa loo qaybiyaa laba qaybood iyada daatadeeda musiiba fiddiin iyo musiiba fidunya musiibatu lmasaa'ib musiibada musiibooyinka ugu darani waa musiiba fiddiin walaa tajcal musiibatana fii diinina ilaahayow ha ka yeelin musiibadayada mid xagga diinka nagaga dhacda ha ka dhigin saasuu ku ducaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ayna fiicantahay in lagu ducaysto waayo musiibadu hadday qofka diinka kaga dhacdo waxa weeye waa khatar weeye adduunyadiina dhibaata haysata aakhirana waxa weeye markaysaga khatar buu ku sugan yahy marka waxa weeye musiibadaas xagga diinka ku dhacdaa ilaahay baa laga magan galaa waa khatar weeye waa musiibatu masaa'ib laakiin musiibada xagga adduunyada ruuxa kaga haleelaysa naftiisa ha ku dhacdo ubadkiisa ha ku dhacdo aqribadiisa ha ku dhacdo waalidiinta ha ku dhacdo dadka kula jecla ha ku dhacdo yacni xagga xoolaha kaga dhacdo xagga badankiiyo jirka ha kaga dhacdo yacni waxa weeye dhibaatooyin markaa ku yimaada ha noqoto qaar marka waxa weeye markaa samaawiyo xagga allah kaga yimaada ha noqoto qaar xagga dadka kaga yimaado la dhibaateeya ha noqoto kullu dalika waxay noqonaysaa mukafiraat lidunuub in markaa waxa weeye dembiyadii ay daadiso ayay noqonaysaa in lagu sabraana waajiba oo markaa waxa aan lays odhan marba hadday masaa'ibtaasi kugu dhaceen ilaahay agtiisa mansile kuma lihi yacani dadka qaarkood waxaa loogu nicmeeyaa masaa'ibta markaa ku dhacaysa oo markaysaga waxawayn xagga adduunyada kaga dhacaysa taasaa loogu nicmeeya qad yuncimu allaahu bilbalwa wain cadumat wayabtali llahu bacda alqawmi binnicami dadka waxaweye qaarkood ilaahay wuxuugu nicmeeyaa balaayo balaayo ku dhacduu ugu nicmeeyaa balaayadiiba waxay noqonaysaa nicma diiniya nicmo xaggii diinta ka anfacaysa ayay noqonaysaa oo diini ah ya almixnatu qad tasiiru minxa mixnadu imtixaanka iyo dhibaatadu waxaa dhacda inay noqoto minxa deeq ilaahay inay noqoto ya almixnatu qad tasiiru minxa deeq ilaahay inay noqoto ayaa dhacda intee musiibo ku dhacday yacni nicmo diiniya ay u saabtay intay nicmo diiniya u saabtay oo marka qofka musiibadu ku dhacdo dee naftu waxaweye caafimaadka iyo ladnaanta iyo markay haysato isla weyni kibir khadraso yani waxaweye digdig digdig laakiin waxa weeye marka waxaweeye la tuso taagtiis oo musiibadu ku dhacdo waxa weeye halka caynkaasa naftii waa daciifaysaa wuxuu garanayaa qadarkiisa iyo siduu u liito ayuu garanayaa siduu u taag daran yahay sidaanu waxa mudnay yaa yacnii ciddi xanuuntay ciddi ayaanu habeenkii ka seexanay laba indhood isu keenin odhe xaali laba indhood isuma keenin gaws xanuunay ayaanu markaysaa ka seexanay markaasaa waxa weye wax yar oo haleela ayaan u adkaysan karay ayaan u adkaysan karay marka kibirkii nafta iyo isla weynidii iyo wixii oo dhan baa ka baxaya waa tadarucaya waa isdullaynaya waxaa laga yaaba xagga allah inuu soo noqdo allah baryo toobad keeno ya intee waxa weeye markaa aan ku jirinba khayr iyo wanaagba oo markii waxa weeye musiiba ku dhacday ku toobad keenay oo wanaagsanaaday oo xaalad wanaagsan ku dhintay ila kolleyba waa dhiman lahay xadiiska afar iyo afartan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu uhi man yurid illaahu bihi khayran ku kastuu ilaahay la doono bihi isaga khayran khayr u la doono yusab minhu waa la asiibaa oo masaa'ib baa la haleeshiiyaa yusib iyo yusab labada waa loo dabdiyey siduu sheikhuba caddaynaayo yusib haddii la yidhaahdo oo saadka lahoos dhigo waxay noqonaysaa yusib illaahu minhu ay bimasaa'iba allah baa wuxuu haleeshiyaa masaa'ib yusab haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa waa la haleeshiyaa yaa dhibaatooyin baa la haleeshiyaa bay noqonaysaa rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wadabaduu culammadu waxay u dabdiyeen oo bimacnaa ay u xarakeeyeen yusab iyo yusib bifatxi saadi wa kasriha yacnii saadka in la kor dhigo iyo in la hoos dhigo labadaba u xarakeeyo labadaba u xarakeeyo dabdun bilxuruufi baa la yidhaahdaa waa xuruuf oo wax lagu dabdinayo lagu markaa xarakada lagu caddaynayo oo xarakada markaa la xarakaynaayo kelmadda waxaa la yidhahda dabdun bilqalami iyo dabdun bilxuruufi baa la kala yidhaahdaa dabdun bilqalami waa marka xarakaadka iyo shadka iyo sukuunka iyo lagu qoro dabdun bilqalam baa la yidhahdaa qalinkaa lagu xarakeeyey oo shaqalladii lagu caddeeyey yacni shakligii ayaa lagu caddeeyey kanaa reeban kanaa godan kanaa hoos dhigan kanaa yacni shadan yacni waharuma jara midna waxaa la yidhahda dabdun bilxuruufiyo xuruuf baa lagu dabdinaya waa sidaa bifatxi saadi wa kasriha labada wejina waxaa fiican bay yidhaha culammadu dabdun bilxuruufi sababtu maxay tahay dabdigan marka waxa weeye qalinka lagu dabdinayo ee xarakaadka lagu qorayo iyo sukuunka iyo shadka waa khaldami karaa ya waxa weeye qoraalkaaba ka boodi kara yacni waxa weeye meelaha qaarkood oo yacni meel dhibic lahayn dhibicda markaa aan ku qorayn ama meelaan dhibic lahayn dhibicdu qalad ugu dhacays ama waxa weeye meel kordhig laga rabay hoosdhig ku dhacaya ama meel hoosdhig laga rabay kordhigu ku dhacaya qalad noocaasa ka iman kara qalad noocaasa ayaa ka iman kara weliba dee caadada culammaduna waxay ahayd inaan markaa waxa weeye aan la wada xarakaynin saasaa caadadu ahayd innamaa yushkalu maa yushkilu bay qaacide agtooda ka ahaa sida kutubta mustalaxa baa ku aragtaan innamaa yushkalu waxa la xarakeeyaayo qura maa yushkilu wixii qofka ishkaal gelinayo lays odhanaayo yacni hadhow lama garan karo oo dadka qaar baa ku qaldamaya laakiin wixii layska garanayo waa layska dhaafaayo waxba lama xarakeeyo oo caadada culammadu kuma dareerin inay kutubaha u xarakeeyaan sida musxafkaoo kale dhammaanteed inay wada xarakeeyaan kelimaadka taasi waxa weeye markaa uma badnayn culammadu ya saddex dariiqaa jiro inaan laba xarakayn iyo in waxa weeye la wada xarakeeyo iyo in la dhexdhexaystooo wixii iska waadixana laga tago xarakadeedii wixii aan markaa waadix ahayn ee qarsoomi karana ama lagu qaldami karana la xarakeeyo taa wasadkaaba ugu fiican tan la wada xarakaynayaa waxay ahayd markaysagaa dhib baa ku sugan marka hore la dabdinaayo dhib baa ku sugan haddii laysagaa wada xarakeeyana waxaa dhici kartaba wada xarakayntaasi inay sababto in lagu qaldamo marka taa wasadkaabay culammadu door bidi jireen saddex dariiqabayday jiraan innamaa yushkalu maa yushkilu waxaa la xarakeeyaayo qura wixii ishkaal gelinaya marka yacni dhibcaha iyo dhibcala'aanta iyo xarakaadka kullu daalika marka xuruuf lagu dabdiyo oo lahaa bidaadi almucjama ama bidaai almucjama ama la yidhaahdo bilxaa'i ilmuhmala xaadii marka yani marka aan dhibicda lahayn ama bisiin ilmuhmala ama bilmuhmalati la yidhaahdo waxaa la garanayaa hadday xataa dhibcuhu qalad ugu dhacaan xuruuftaas soo celinaysa oo qofkii sida saxdaa u soo dabbaalaysa saas aawoodee xaafid ibnu xajar markuu sheegaayay dahabi kitaabkii taxriir lmuntabi markii ugu horreeyey oo markaysaa mawduuca wax ka allifay oo tilmaamay dhibta uu leeyahay inay ahayd kitaabkiisaasi dabadahu bilqalami famaa shafa min alam qalin buu ku xarakeeyo xanuun waxba kama bogsiin buu yidhi dahabi ibnu xajar baa odhanaya dabadahu bilqalami famaa shafa min alam marka waxa weeye dabdiga marka yacni muctamadka ahee wax saxayaa waa kaa xuruufta wax lagu dabdiyo xadiisku wuxuu tilmaamayaa in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ku kasto ilaahay khayr la doono yacni masaa'ib buu haleeshiya masaa'ibta waa lagu imtixaanayaa marka waxa weeye ruuxii wanaagsanaa waa ku sabrayaa dabeedna xaalkiisu waa wanaagsanaanayaa marka masaa'ibtii waxay tahay waa deeq ilaahay waa ku ilaahay khayr la doonay xadiiska siddeed iyo afartan inoogu imanayaana waa sii caddaynaya macnahaas ina allaha idaa axabba qawman ibtalaahum faman radiya falahu aridaa waman sakhida facalayhi sukhtu waynu tegaynaa in sha allah xadiiska shan iyo afartan wa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa yatamanayanna yaanu jeclaysanin oo jeclaysanin oo jeclaysanin axadukum midkiin almawta geeri yaanu jeclaysan alla maadimatid yaanu is odhan lidurrin asaabahu dhibaato haleeshay daraaddeed yaanu u jeclaysanin inuu dhinto oo geerida loo soo dedejiyo lidurrin asaabahu dhibaato haleeshay daraaddeed yaanu u jeclaysanin inuu markaa waxa weeye dhinto oo geerida loo soo dedejiyo fa in kaana laabudda faacilan fa in kaana hadduu ahaaday qofku laabudda faacilan lagama maarmaan ay tahay inuu sameeyo tamannigaas oo ilaaba ilaa uu samaynayo hee marka hore yaanu samayn laakiin haddaanu ka maarmayna ilaaba ilaa doonaayo inuu sameeyo falyaqul ha yidhaahdo allaahumma allaahow axyini i noole maa kaanat alxayaatu khayran lii muddada noloshu ay ii tahay mid ii khayr badan markay intay tahay ilaahu inoole ay muddata kowni alxayaati khayran lii muddada noloshu ay ii tahay mid khayr ii leh oo ii khayr badan ilaahu inoole intaas wa i oofsoo i dil idaa kaanat ilwafaatu hadday tahay geeridu khayran lii mid ii khayr badan hadday too nolosha iiga khayr badan hadday tahay ilahu markaana idil muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiiska nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inaga reebayaa geerida qofku inuu jeclaysto oo tamanniyo oo dhibaato ku timi aawadeed uu geerida u tamanniyo u jeclaysto ayuu inaga reebayay sababta laynooga reebayaana waxay tahay yaa dhibaato ku dhacday daraaddeed ruuxu inuu geeri u jeclaystaa waxay sheegaysaa sabir yaraan bay sheegaysaa waajibkuna wuxuu ahaa in la sabro oo dhibaatooyinka lagu sabro ayaa waajib ku ahaa markaa sabir yaraan bay sheegaysaa qofka muuminkaana intuu khayrka samaynaayo dee cimriga inuu noolaadaa u roon yaa yacani waxaa weeye khayrukum man taala cumuruhu wa camaluhu waxaa idinku khayr badan kii cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado wa sharukum man taala cumuruhu wasaa'a camaluh waxaana idinku shar badan kii cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna xumaado marka qofkii muuminka ee taaca iyo khayr iyo wanaag la imanaayey dee nolosha ayaa markaa u fiican inuu noolaado muddo sii noolaado oo khayrka sii farabadsado yacni waxa weeye saacadda uu sii noolaadaa iyo daqiiqadda uu sii noolaadaa hadduu khayr la imanayo dee daraja ugu kordhaysa daraja ayaa ugu kordhaysa waxaa jirta qiso wakhtigii saxaabada dhacday qisadaas waxay ahayd laba nin oo saxaabadii nebiga ka mida calayhi asalaatu wasalaam ayaa midba markaa waxa weeye shahiidnimo qaatay oo waxaa lagu dilay jihaadkii baa lagu dilay gaaladii baa dishay isku xillina mala waaba islaameen kii kale sannad buu sii noolaa sannad markuu ka dambeeyey ayuu markaa yadaan aanu shahiidnimo qaadan oo shahaado lagu dilin ayuu dhintay muddo sannad quru ka dambeeyey ka hore istishaad shahiidnimo qaadad gaaladii ay jihaadkii ku dileen ayuu ku dhintay kan dambana yacni waxaa u timi geeri unbaa u timiye laakiin markaa waxa weeye jihaadkii laguma dilin nin saxaabiya ku riyooday wuxuu ku riyooday kii shahiidka ahaa in laga derajo badan yahay oo kii kale ee markaa sanadka ka dambeeyey ka derajo sarreeyo ayuu ku riyooday qisadii buu la yaabay nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam dabeedna markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam oo dabadii sowma tukannin lix kun oo ragcadood iyo intaayo intaa dabadii sowma tukan ramadaanna dabadii ma soomin maxaad ula yaabaysaa inuu ka darajo sarreeyo marka waxaynu ka qaadanaa xadiisku waa saxiixo waa sugan yahaye qofka muuminka ah cimriga dheer ee uu camalka wanaagsan kula imanayaa khayr buu u yahay waxyaalaha qaradkaa waxaa ka mid a ah, dadka qaarkood markay arkaan dadka qaar oo tabcaan ah oo xanuunsanaya oo liita ayay waxay odhanayaan geeridaas sidan u dhaanta qofku hadduu markaysaga iimaan leeyahay oo camal saalixa la imanayo carabkaa hadduu ku dhaqdhaqaajin karo markaysaga dikriga waxa weeye dee noloshaa u khayr leh qofka geeridu u khayrka badan tahay waxay tahay waa qof diinkii uga baqay fitno inuu ka fitnoobo aan wax khayra kororsanayna looga baqaayo khaatimadiisu inay xumaato hadduu sii noolaado kaasaa la odhanayaa yacni geeridaa u wanaagsan marka in la yidhaahdo qof taaca iyo khayr la imanaya yaa si kasta tabcaan ha u ahaadee yacni waxa weeye geeridaa u khayr badan sax maaha sax maaha xanuunkan iyo dhibaatadan iyo tabcaanimadan iyo marka waxa weyaan xaaladdan marka uu ku jiraa waa takfiir lisayi'aat dembiyadii bay ka daadinaysa daacadu la imanayana darajaad buu ku kororsanaya darajaad ayuu ku kororsanaya markaa sidaas aawadeed qofku inuu geerida tamaniyo ma aho jeclaysto hadduu markaa diinka fitne uga baqo culammadu waxay yidhaahdeen dee dhib ku timi oo adduunyo uma tamaniyin markaas laakiin hadduu is yidhi waxa weeye waad markaa waxa weeye fitno uga boqo dee inuu markaa yidhaahdo waidaa aradta bicibaadika fitnatan faqbidnii ilayka ghayra maftuun ilaahu waxaad markaa nafta iga qabata anoo aan fitna igu dhicin dee taasi tamanigii tooskaa ah ma aha waxay noqonaysaa un goorta geeridu u timaada uun goorta ii imanayso waxaad ka yeeshaa gooraan fitna ka madhanahay ya waxaa la mid a ah, tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin maha tamanni geeridii uu tamanniyayo ama allah ka baryaayo inuu hadda dilo ee macnuhu wuxuu noqonayaa goortaad i oofsanaysee nafta iga qabanayso waxaad i oofsataa nafta iga qabataa aniga oo muslim ah oo tawxiid iyo islaamnimo ku sugan xilligay doontaba ha noqoto ha dheeraata ama ha dhowaato macnuhu sidaas ayuu u dhacaya oo miyaan la odhanaynin maryamiba waa tii tamaniday geerida yaa laytanii midtu qabla haada yacni alla xaaladdan horteed maan dhinto waxay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen ma ahe waxay u dhacaysaa yacni waxa weeye anigoo aan imtixaankan igu dhicin ya aan xaaladdan ka maranahay yacni maad nafta iga qabati laakiin hadda nafta iga qabo oo ay tamaniyeyso ma aha ee xaalu ay fitna ka maran tahay baa muraadka ay u jeedday uu ahaa marka hadday lagama maarmaan tahay qofku inuu samaynaayo ha yidhaahdo allaahumma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii ilaahu inoole muddada noloshu ay ii khayr leedahay ii wanaagsan tahay i noole yacnii ina dil markay geeridu iiga khayr badan tahay nolosha markaana i oofso i dil marka waxa weye ilaahay baa og sida kuu doorka roon marka allah inaad ka barido oo marka inuu kuu dooro oo sida kuu doorka roon allah baa oge isagu inuu kuu dooro isaga weydiiso ee adigu marka waxa weeye ha iska codsanin geeri degdega isagu adigu ha codsan xadiidka lix iyo afartan waa can abi cabdillaahi khabaab ibn arati radia allahu canhu qaala shakawna ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam khabaab waxau yidhi saxaabiga la yidhahdaa shakawna waa u cabannay ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay baanu u cabannay wa huwa mutawasidun walxaal huwa rasuulku sala allahu aleyh wasalam mutawasidun uu barkimo ka dhigtay burdatan lahu macawis isaga u sugnaatay fii dilli alkacbati kacbada harhkeeda yacnii harka kacbada gudihiisa ayuu markaa barkimo wuxuu ka dhigtay macawis isaga u sugnaatay oo sidii wax barkanaya ka yeeshay mutawasidun bimacnaa waxa weye wisaadadii weeye yacni waxa uu ka dhigtay yani kal wisaada yani wuxuu ka dhigtay oo kale barkimo oo kale u ka dhigtay yani meesha inuu yaro jibsadaa ka muuqata fa qulnaa waxaanu nidhi alaa tastansiru lana maad ilaahay nasri nooga baridi alaa tadcuu lanaa maad ilaahay noo oo noo ducaysi inuu ilaahay kurbadan iyo dhibaatada naga qaado iyo imtixaankan gaaladuna dhibaataynayaan oona imtixaanayaan oo naga xoog roon yihiin oo markaa waxa weeye na dhibayaan fa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qad kaana man qablakum yu'khadu arajulu fayuxfaru lahu fi alard qad kaana wuxuu ahaan jiray man qablakum ciddii idinka horraysay yu'khadu mid la qabtay ahaan jireen alrajulu ninka la qabto oo fa yuxfaru lahu waxaa loo qodi jiray fil ardi arlada gudaheedaa loo qodi jiray fa yujcalu fiiha markaasaa arlada gudaheeda laga yeeri jiray mid ku dhex sugan yacnii god baa inta la qodo la gelin jiray godkaas suma yu'ta bilminshaari waxaa lala iman jiro oo la keeni jiray minshaartaa la keeni jiray ya mishaar iyo minshaar labadaba waa la yidhaha waa laba luqo qaarba mid bay dabdinayaan labaduba waa wax waa saxiix waa miishaarta weeye hadday nuun tahay iyo hadday hamze tahay mid walba uma yu'taa waxaa la keeni jiray bilmishaari miishaartaa la keeni jiray oo fa yuudacu waxaa la dhigi jiray calaa ra'sihi madaxiisa korkiisaa la dhigi jiray oo fayujcalu nisfayni laba nus baa laga dhigi jiray yacni marka inta madaxa laga saaro olaha diinka ka noqo ayaa markuu ka noqon waayo lagu kirkiri jiray sida loox loogu gooyo miishaarta sumayda arag saasoo kalea markaysagaa madaxiisa loogu kala goynayey iyo jirkiisa kalaba laf iyo cadba la doonaya markiisa in lagu kala jaro bal lafta markay kirkirayso intay ku jiraysaa lafta xanuun intee la eg bayse leedahay waxaa la tasawurayaa dee inuu aad u xanuun badanta fa yujcalu nisfayni laba nus baa laga yeeli jiray wa yumshadu waxaa loogu feeri jiray biamshaati alxadiidi garfeedho yacni markaa bir ah ayaa loogu feedhi jiray maa duuna laxmihi wa cadmihi waxaa loogu kala feeri jiray yacni markaa hilibkiisiiyo lafihiisa bimacnaa inta hilibka siaa loo geliyo ayaa sidii timo la feedhayoo kale saa loogu soo dhufanayay ya markaasaa waxa weeye lafihii yani waxaweye hilibkii waxaa lagaga qaaday yacni marka waxaweeye eh, garhfeedhaa markaa birta ah ee jidhka siaa loo gelinayo ee marbacadkii in la soo go'ays maa yasuduhu daalik uma diidi jirin shakhsiga caynkaa lagu samaynayo daalika arrinkaas lagu samaynayo madkuurkaa lasoo sheegay oo min sharta lagu kala jaraya ah iyo markaa biraha markaa waxa weeye gadhfeedha markaa birta ah ee hilibkiisii sidaa loogu faltiiqayo ee marba markaysagaa mid markaa saa loo gelinayo loogu soo jarayo uma diidi jirin can diinihi diinkiisa uma diidi jirinoo kama mancin jirin diinkiisa uma diidi jirinoo kama reebi jirin waa ku sugnaan jiray ku sabri jiray wallaahi allah baan ku dhaartee liyutimana allaahu allah dhammaystire oo dhammaystire oo waa dhammaystirayaa waa tawkiidkii musaqalka ahaa haada alamra arrinkan kan ah xataa yasiira alraakibu ilaa qofka markaa wax fuushani uu socon doono min sancaa meesha sanca laga bilaabo ilaa xadramawta xadramawt meesha layaha laga gaadho laa yakhaafu ila allah xaalaanu ka baqayn allah mooyaane cid kale wadi'ba iyagana uga baqaayo calaa hanamihi adhigiisa uga baqayo bimacnaa cid kale kama baqaayo inuu allah ka baqaayo iyo inuu iyayga adhigiisa uga baqa mooyaane cid kalow ka baqayaaba aanay jirin ayuu socon doonaa walaakinakum tastacjiluun ha yeeshee waa degdegsanaysaan yacni nasriga iyo guusha yacni waa dedejisanaysaan rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayo kale oo bukhaariga ku sugan waxaa ku sugnayd wa huwa mutawassidun waxaan nabiga u nimi calayhi salaatu wasalaam oo u cabannay walxaalu huwa isagu mutawassidun uu barkimooo kale ka dhigtay burdatan macawis wa qad laqiina waxaan u cabannay walxaal qad laqiina aanu la kulannay min almushrikiina gaalada xaggooda aanu kala kulannay shiddatan dhibaato aanu kala kulannay marka waxay ka cabanayeen waa dhibaatada gaaladu dhibaataynayso oo de rag baa jiray saxaabada ka midoo joogto maalin kastaba ciqaab lagu samayn jiray hadda waagi kasta ee beriya ciqaab joogtaa baa lagu samaynayo qaar baa maalin walba la garaaci jiray qaar baa markaa isaga inta la figeeyo oo fig loo xidho ayaa bacadka inta la dhigo yacni markaa waxa weeye markaa dhagax la saari jiray yacni dhibaatooyin badan baa jiray qaarkoodna dawaaba lagu dilayba sabran aala yaasir fa inna mawcidakum aljanna reer yaasirow sabra ballankiinnu waa janno yani see lagu sameeyey yani ummu yaasir yani waxa weeye camaar ibnu yaasir hooyadii cammaar ibnu yaasir hooyadii waxa markaa dilay abujahl baa dilay weliba si xun buu dilay muxuu sameeyey intuu soo qaaday warankii ayuu xubinta taranka ka geliyey ilaa caloosha u gaadhsiiyey dabeedna markaasa sidii bay ku dhimatay yani waxa weeye sida uu samaynayaan waxay ahayd gaaladu si la yaab labay ahayd ay u dhibaataynayaan muslimiinta qaarkood waa dilayeen qaarkood waa garaacayeen qaarkood waa dhibaataynayeen marka dhibaatooyin markaysaga joogta ah ayaa markaa la kulmi jiray waa jireen midhmidh markaysaa reerkoodu daafacay oo dhib markaysa markaa hadalka mooyaane aan gacan loola tegin waa jireen yacanii midhadh caynkaasi waa jireen laakiin saxaabo badan dhibaatooyin badan baa la kulantay waa sababta keensatay inuu nebigu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weye xaggaa xabasho waxaa jira boqor markaa waxa weeye agtiisa waxba lagu dulmiyin kaa inay u tagaan buu markaa nebigu kula teliyey oo bimacnaa dhibtii markaa laydinku samaynayey si ay uga badbaadaan fitnadu markaysaga dadka qaarkood baabay markaysa marka waxaan yani sababaysaa inay diinkii ka noqdaan ay u sababi kartaa markaa deedna waatay saxaabadu u hijroodeen ilaa ardi alxabasha ay hijroodeen oo boqorkii najaashi ay u tageen marka waxa weeye taasna dhibtii ay muddo ka raysteen muddo ay ka raysteen laba goor bay saxaabadu u hijroodeen halkaas xadiiskan waxaa laga qaadanayaa wakhtigii hore saabiqiintii yacni islaamay ee islaamnimada u soo dheereeyey inay dhibaatooyin badan la kulmeen makana lagu dhibaataynaayey khabaabna wuxuu ka mid ahaa saxaabadii saabiqiinta ahaa ayuu ka mid ahaa marka wuxuu ihi nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo harka kacbada dee oo macawistiisa barkimo ka dhigtay ayaanu markaa u cabanna waxaanu uga cabannay gaaladu waxay nugu samaynaysa waxaanu nasri ilaahay maad nooga beriye maad noo ducaysi nasri maad ilaahay nooga beriye nebigu calayhi salaatu wasalaam laba arrin buu u sheegay mid waxay tahay ummadii hore iyo dhibaatadaay ay la kulmeenee diinka lagu dhibay in dhibtan ay ka darnayd diinkana ay ku sabrayeen oo ku adkaysanayeen oo ayna ka laabmi jirin taa waa u sheegay mid kalena waa u sheego bushaarana waa u sheegay labada arrinee nebigu u sheegaayo sala allahu alayh wasalam wuxuu uga jeedaa si waxa weeye markaa dadkaasi siday u sabrayeen oo kale ee diinka ugu sabrayeene dhibaatada lagu samaynaye daranee weliba mid la mida idinka aan laydinku samaynin dee siday ugu sabrayeen oo kale ugu sabraan oo marka cid loo sheego la yidhaahdo yacni raggii saasaa la kulantay caynkaa iyo caynkaasay ahaan jireen intaad ka cabanayso wax ka daran baa haleelay waana ku adkaysanayeen qofkii wuxuu qaadayaa tajallud isaguna inuu sabro oo is yidhahdo ta'asi bihim ku dayo yani yagii marka waxa weyaan yani markaa ku dayo isku sabirsiina oo naftaada ugu tacsiyadee oo hadduu qofku ogaado dhibaatadu inay isaga ugu horrayso iyo hadduu ogaado dhibaatada in lala wadaago sow ma kala fududa waatay carabta ku mahmaan idaa cammat ilmusiibatu haanat musiibadu hadday caam noqoto way fududaataa soomaaliduna hadal u eg bay yidhaahdaan wax khayrkaa qabo qosolkaa ku dhan marka waxa weeye masaa'ibta hadduu ogaado qofku in lala wadaago ama musiibadu ku sugan yahay musiibo ka daran in lagu sugnaan jiray oo lagu sabri jiray yani waxaa imanaya altasabur watajallud in qofku is-adkeeyo oo sabro oo yacni marka uu yidhaahdo yani waxa weeye siday u sabrayeenoo kale u sabir naftaadana ku sabir si ugu tacsiyadee yani waxa iyaguba qabeen walowlaa kasratu albaakiina xawlii calaa ikhwaanihim laqataltu nafsii wamaa yabkuuna mila akhii walaakin usalli nafsa canhum bita'asi waxaa markaa gabadh khanse la jiray oo markaysa markaa waxaa ashcaru shawaacir nisaa dumarka gabyaa ugu gabay badnayd ayaa nin walaalkeedu aad ay u jeclayd ayaa markaysa markaa dhintay laba walaal bay lahaydoo kay sii jeclayd baa dhintay markaasaa gabayo badan oo baroordiiqay ka tiris gabayadii waxaa ka mid ahaa walowlaa kasratu albaakiina xawlii calaa ikhwaanihim laqataltu nafsii haddii dadka faraha badan leh ee agtayda ka ooyaya ee walaallo ka dhintay u ooyaya ee faraha badan leh aynay jiri lahayn murugada iga haleeshay walaalkay dhimashadu dhintay dhibaatada iga haleeshay daraaddeed naftaydaba waa dil lahaa yaa wamaa yabkuuna misla akhii walaakin usalli nafsa canhum bita'asi weliba walaalahay u ooyayaan dadka hareerahaygiiyo agtayda ka ooyayaan walaalkayga sakhri lama mid aha miyay gaadhi karaan walaalahay u ooyayaan walaalkay lama mid aha ha yeeshee walaalkay la mid ahaane usalli nafsa canhum bita'asi nafta waxaan ugu tacsiyadaynayaa sabir siin oo dee waxay wadaagaan iyaguna walaal inay ooyayaan anna walaal u ooyayay walaalku walaalkayaanu la mid noqon be waxaan u jeednaa yacni waxaa la yaqaannaa yacni dhibaatada haddii lagula wadaago in markaa nafta loogu tacsiyadeeyo oo lagu daydo oo lagu sabro oo sidii u sabroo kale la yidhaha u sabra dhibaatadana markaysaa markaa wadaaggu ay khafiifinayso marka laga reebo yacni dhibaatada cadaabka aakhiro in lala wadaagaa ma khafiifiso laakiin dhibaato kale oo dhan wadaagga lala wadaagaa qofka waa ka khafiifinaysa walan yanfacakum alyawma id dalamtum annakum fi lcadaabi mushtarikuun cadaabka inaad wadaagtaan maanta idin anfici mayso oo cadaabkii idinkama khafiifinayso cadaabkii idinkama khafiifisa lakiin dhibaatooyinka kale waa khafiifsa marka labada qodob ee u sheegay qodobkaa hore waa si naftooda ay ugu sabirsiiyaan oo ay ugu daydaan oo uswo ay uga dhigtaan oo siday u sabreen oo kale ay u sabraan oo dhibaatada inay keligood ku ahayn ay ogaadaan oo marka la ogaado waxay ku sabrayeen inay ka cuslayd batan dee sabir ba halkaa ka imanaya masalada labaad uu nebigu u sheegay waa bushaaro marka waxa weeye tarbiyada nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay ahayd tarbiye ah aad u layaab badan aad u wanaagsan yacni waxa weeye uma sheeginoo keliya bushaarada wuxuu u sheegay marka hore dhibta la qabi jiray oo dadka iimaanka iyo diinka lagu dhibi jiray inay ka darnaan jirtay tan ayna ku sabri jireen diinkana ayna ka laabmi jirin taa markay waxa weeye ku dayasho iyo sabirsiin mid walba u qaataan ayuu haddana markaysagaa waxa rajogelin buu u sheegay oo ah ilaahay baan ku dhaartee ilaahay arrinkan diinka waa dhammaystirayaa nasrigana waa keenayaa yacni ilaa markaa waxa cabsidani markaa waxa meesha ay ka baxdo oo ruuxa markaa raakibkee wax fuushani sanca ilaa xadramowt uu markaa socdo isagoo allah iyo yacni markaa yeyga inuu uga baqo adhigiisa mooyaane cid kale aan ka baqayn cid kale aan ka baqayn dee waagaana markaa waxa weeye uu nebigu sidaa leeyahay yaman dee kufri baa ka jiray iyo gaalnimo makaaba marka waxa weeye markaa dee diinku ku kooban yahay afraadun meel kale markaa dee waxa weeye ku sugan oo u baxday ama cid hijrootay ama wax la mida mooyaane marka dee diinka yacni waxaweye meesha uu ku sugan yahay diinkii islaamku waa koobnaa dabeedna wuxuu u sheegay beled markaa waxawe aan dee yacni agtoodiiba ahayn oo ka durugsan in marka waxaweye diinkii marka uu gaari doono oo khawfkan iyo cabsidani meesha ka bixi doonto oo gaalo inaan laga baqi doonin taasi inay iman doonto marka taana waxa weeye bushaaradana waa u sheegay marka labadaa faa'iido ayuu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiiska toddobiyo afartan waa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala lama kaana yowmu xunayn cabdullaahi ibni mascuud waxa uu yidhi markuu ahaa maalintii xunayn ay lamaa wujida yowmu xunayn kanadu waa taama aahara waa doorbiday waa lamaada jawaabteedii lammaa kaana markay ahaatay bimacnaa markii ay jirtay wujida ama xasala yowmu xunaynin maalintii xunayn aasara wuxuu markaa door bido u kala buriyey rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay naasan dad buu u buriyey yacni wax badan siiyey oo u kordhiyey filqismati qaybtii oo dadkii kale waxa la siinayay wax ka badan ayaa la siiyo waa loo buriyey ama waa u badiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam fa actaa wuxuu siiyey alaqraca bna xaabisin aqraco ina xaabis ah mi'atan min alibil boqol geela buu siiyey wa actaa wuxuu siiyey cuyaynata bna xisnin cuyaynata bna xisnin cuyayna ina xisni ahna wuxuu siiyey misla daalika intaa in la eegoo boqol geela buu siiyey wa actaa naasan wuxuu siiyey dad min ashraafi alcarab carabtii markaa sharafta badnayd ka mida dadkii sharafta badnaa ee carabta ka mid ahaa ka mida ayuu siiyey wa aasarahum waana u badiyeyoo waa u buriyey yowmaidin maalintaas lqismati qaybtii fa qaala rajulu baa wuxuu yidhi wallaahi allah baan ku dhaartay inna haadihi qismatun maa cudila fiiha inna haadihi tani qismatun waa qayb qaybtaasoo maa cudila fiiha aan lagu cadaalad samaynin waa qayb aan lagu cadaalad samayn buu yidhi maa mm, cudila fiiha aan lagu cadaalad samayn wamaa uriida fiiha loogamana jeedin qaybtan gudaheeda wajhullaahi ilaahay wejigiisa looma jeedin yacani ilaahay dartii nebigu sidan uma samayn kulaha inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun yaa nebigiibuu tuhmaysanaya hadalka xuna caynkaasa kula hadlaya qof iimaan lamiyuusaa ku hadla fa qultu waxaan idhi wallaahi allah baan ku dhaartay ibnu mascuud baa odhanaya la ukhbiranna uga warrama uga warrama uu uga warramaya oo waa uga warramaya rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay warkaas sheegtay fa ataytuhu nebigii baan u imi calayhi salaatu wasalaam damiirka haaduu nebigu noqonaya fa akhbartuhu waa uga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam bimaa qaala ay biladii qaalahu kii uu ninkaasi yidhi ama biqowlihi odhaahdiisii baan uga warramay ninkaasi uu yidhi fatahayara waa isbeddelay wajhuhu wejigii nebigu sala allahu alayh wasalam waa isbedelay xataa kaana ilaa uu ka noqday kasirfi sidii waxa weeye sibaaq cas oo kale ilaa uu ka noqday sibaaq cas oo kale ilaa uu ka noqday markuu nebigu cadhoodo calayhi salaatu wasalaam wejigiisay ka muuqan jirtay yaa wejigiisu muraayadoo kaleu ahaa ya marka markuu faraxsan yahay nebigu sala allahu alayh wasalam saasuu u dhalaalay aad moodayso qayb dayaxa ka midoo lasoo jaray qayb dayaxa ka mida maxaa loo leeyahay yacani dayix in madow buu leeyahay inta madow lagu shabbahi maayo inta cade aan markaysaa madowgu ku oolin intaasaa lagu shabbahaya ya marka hadduu cadhoodo wejigiisay ka muuqan jirtay markaa dhiiggu intuu isku soo taago baa wejigiisu isbedeli jiray uma qaala dabeedna markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam faman yacdilu yaa cadaalad samaynaya ida lam yacdil illaahu wa rasuuluh haddaan allah iyo rasuulkiisu cadaalad samaynin cidda cadaalad samaynaysaa wa ayo uma qaala dabadeedna wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yarxamu allaahu muusaa ilaahay ha u naxariisto muuse ha u naxariisto nebi muuse calayhi asalaam qad uudiya biakara min haada fa sabar qad uudiya xaqiiqee waa la dhibay biakara min haada yacnii intan wax ka badan baa lagu dhibaateeyey oo fa sabara waa sabray faqultu waxaan idhi laa jarama laa arfacu ilayhi bacdaha xadiisan laa jarama ay xaqan waxa dhab ah laa arfacu ilayhi inaan u kor yeerayn nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa bacdaha qisadan dabadeed xadiisan wax wara oo aan nebiga soo gaadhsiinayo war aan u keenaya maanta dabadeed ma jirto muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa qowluhu kasirfi huwa bikasri saadi almuhmala saadka aan dhibcaha lahayn hoosdhiggeeduu ku sugan yahay maadaama shadka hoostiisa haddii lagu qoro xarakada waxay ka dhigan tahay hoosdhig haddii xarafka hoostiisa lagu qoro iyo haddii shadka hoostiisa lagu qoraa waa isku mid weeye almuhmalati waxaa loo yidhi si aan daad loo moodin ila dhibic baaba qalad ugu dhici kartee ya almuhmalati marka la yidhi waxaad garanaysaa tii aan dhibcaha lahayn dee inuu saad yahaad garanaysa xataa hadday dhibicdu ku dhacdo dee xuruuftaad raacaysa wa huwa sibqun waa sibaaq axmaru cas weeye waa sibaaq casoo sida dhiiggoo kale ah yacni weeye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii xunayn ee qoladii hawaasin uu nebigu la diriray maalinta caynkaasa waxaa laga helay fur fara badan baa laga helay furkaana waxaa u sabab ahaa nin dhallinyaro ah baa qoladaas qabqable u ahaa markaasaa dabeedna wuxuu markaa doonay inuu wax allo waxa markaa meesha uu hayaan dad iyo duunyo inay goobta isugu keenaan oo meesha difaaca laga gelayo dagaalku ka dhacaayo xataa maatadii buu soo kaxeeyey iyo xoolihiiba nin oday oo gaboobay oo reerka ka mid ahaa oo boqol iyo labaatan jir oo laakiin itaal markaa aanu ku jirin iska raqaya ah ayaa kuyihi war sidaa maxaad u samaynaysaa wuxuu uhi waxaan u samaynayaa si qofnaba aanu u cararin oo is yidhahdo waxba kuuma dambeeya yaa markuu ogaado markaa maatadii iyo xoolihii wax u maqani inaanu jirin naftuu dul duldhigayaa inaanu cararin baan ugu talagalay wuxuu idhi tala ma haysid ina almunhazima laa yarudduhu shay nin hadduu jabo waxba ma celiyaan xoolana ma celiyaan maatana ma celiso kadaa sidan markaasuu diidi markuu diido calaacala laytanii fiiha jadac akhubu fiiha wa adac alla maan xoog lahaado yaa alla maan xoog lahaado yacani waxa weye mid ordi karaya aan noqdo marka adigu calaa kulli xaal taladii wuxuu noqday siduu inankii yeelay qabqablaha ahaa ayuunbuu markaysaa ku adkaystay farantiibuu markaysaa keenay iyo meeshii ay difaaca kaga jireen markii hore waxaweye kaga naxsaday saxaabada markii dambe waxa meel inay ka filayn bay de u galeen markii dambe lagu soo rogaal celiyey waxay noqotay marka waxaweeye maatadii xoolihiiba in gacanta lagu dhigo oo wax alla wax xoolina uma baxsan maatana uma baxsan halkiibaa markaysaa waxaa la helay yacni marka haniime aad u fara badan ayaa la helay qaniimo aad u badan ayaa la helay sidii baa marka waxa weeye lagu kaxaystay xoolihii markii dambe ayay markaysa marka waxa dee yimaadeen nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasay dabeedna marka waxa nabiga markay u yimaadeen ayay markaysa marka nebigii baryeen nebigii markaasay baryeen yacni waxa weye markaasuu dabeedna wuu yidhi marka waxawe maatada iyo iyo xoolaha mid doorta mid ahaan doorta oo codsi waxay yidhahdeen dee ma sinnee dadkaanu doorannay ya yacnii in waxa weeyaan maatooyinka yagii naloo soo celiyo oo aan la addoonsan baannu doorannay tii baa markaysaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doonay in la celiyo markanna waaba la qaybiyeyba markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni marka waxa weeye tii uu yacni marka ka hawlgalay sidii markaa loogu celin lahaa oo ciddii ku raalli noqota in la celiyo oo markaa yacni dalabka nebiga yeesha codsiga nebiga yeesha yacni markaa loo celiyo ciddii kale aan markaa ku raali noqonna beddel la siiyo bedel la siiyo markaasaa dee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markaa aniga iyo reer cabdimudalib wixii u sugnaatay waa laydin celiyey waana qoladii markaa xalimatu sacdiya ay ahayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam nuujisay markaasaa waxa weeye dee ansaartii dad fara badan oo kalena ayuu yidhahdeen waa celinay markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi dadka markaa cuqaasha ahi marka qolo walba ha marka u xoggaal noqdaan oo cidda markaa ku raalli noqotay in la celiyo iyo cidda aan ku raalli noqonee beddelka la siin doono ha soo kala caddeeyaan sidii baa cala kulli xaal lagu soo caddeeyey waa qisa dheer waxaynu u jeednaa xoolihii badnaayee markaa qoladaas laga helay maalinta xunayn yacni waxaa jira niman badan oo markaysa markaa odayaal ahaa oo qabqablayaal ahaa oo markaa waxa weeye qabaa'ilda u talinayey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam su islaamnimada ugu soo jiido kuwa u dhigga ahina ay u islaamaan markay ogaadaan xoolo badan la bixinayo ya kuwanna islaamnimada ugu sugnaadaan oo dee dadkoodii ay ugu sababaan sidii islaamnimada ay ugu sugnaan lahaayeen ayuu wuxuu siiyey boqolboqol geela waxaa ka mid ahaa cuyaynatu bnu xisni baa ka mid ahaa aqrac bnu xaabis baa ka mid ahaa niman kale ayaa ka mid ahaa yani niman quraysh ka mid a ayaa ka mid ahaa yani marka xoolo badan buu siiyey yani markaa dadka qaarkoodna dee waxa weeye xoolo badan lama siino xoolaha faraha badan leh ee boqolboqolka ma helin cabbaas ibnu mardaas cabbaas ibnu mardaas wuxuu ahaa isaguna nin gabyaabi u ahaa nin gabyaa ah oo aqrac ibnu xaabis iyo cuyeynatu bnu xisni ay isku qolo yihiin dabeedna waa gebiye nebigu wuxuu siiyey calayhi salaatu wasalaam boqolka wax ka yar ayuu isaga siiyey dabeedna buu ka gebiyey markaasuu wuxu uhi atajcalu nahbii wa nahba alcubaydi bayna cuyaynata walaqraci ma kana xisnun walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi lmajmaci wama kuntu duuna mri'in minhuma waman takhfid ilyowma laa yurfaci wuxuuhi rasuul allow dee furkiima waxaad ka yeelaysaa yacni faraskayga cubayd la yidhaahdo iyo yacni markaysaga aan ku furtay cuyayne iyo aqrac miyaad u qaybinaysaa buuhi ya xisni iyo xaabis waa labadooda aabbe aabbahay mirdaas kamay markaa waxaa weeye kamay weynayn golaha markay isugu yimaadaan niman iyaga aabbo weyn may ahayn wamaa kuntu duuna mri'in minhum anna labada midna kama liito oo kama hooseeyo waman takhfid alyawma laa yurfaci kaad maanta hoos u dhigtana weligii <laughs> sare loo qaadi maayo markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu dhammaystiro boqolkii ayuu siiyey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam xikmad buu u siinayo ta'liif baa ku jirtay yaa yacni yani iimaankaiyo islaamnimada loo soo jiidaayo la jeclaysiinayo qaarkoodna la doonayo inay ku sugnaadaan islaamnimada markay muujisteen inay islaamnimadii ku sugnaadaan laga rabay dee waana dhacday marka waxa waxaweye nebigu siduu samaynaya khayrkuu jiray laakiin ninka hadalkan yidhi dee nebigiibuu tuhmaystay waxaan leeyahay markaa kaa inta la siiyey maa kuwa kalena la siiyo dee xikmad gaarana keensatay in la siiyo ya xikmad gaaraa keensatay nebiguna sal allahu alayh wasalam waxa uu samaynaya wuxuu ku samaynayaa waxyi ilaahay wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ya shay dembiya ku kici maayo nebigu calayhi salaatu wasalaam amar ilaahay buu ku shaqaynaya amar ilaahay ayuu ku shaqaynaya laakiin dee ayaan darro weeye in nebi maxamed la tuhmaystoo cadaalad la'aan lagu tuhmaysto iyo ikhlaas darro in lagu tuhmaystaa dee ayaan darro weeye cidda hadalkanoo kale tidhi yacni waxa weeye waa kuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu yakhruju min di'di'i haada qawmun taxqiruuna salaatakum can salaatihim yacni waxa weeye kuwaas marka waxa weeye waxaa ka soo baxaya oo bimacnaa la nooco inay ka farcameen oo kale ka dhigan oo bimacnaa waxa weye tariiqaday ku socdaan oo kale markaysaga ku imanaya yacni dad marka waxaweyan khawaarij ah oo maariqa ah oo salaaddiinna axqiraysa marka salaaddooda u egtaan kuwa noocaasa weeye marka waxa weeye waxay u badan tahay cidda hadalkan tidhi inuu markiisa marka ahaa cid nifaaq ku sugan yahay inuu ahaa oo munaafiqa marka inuu ahaa haddii aanu ka toobad keenin yani waxa uu noqonayaa mid khatar ku sugnaa ayuu markaa noqonayaa walacallahu taaba waxaa dhici karta inuu toobad keenay wanaagsanaaday ayaa suuragal ah hadduu laakiin yahay dulkhuwaysara hadduu yahay dulkhuwaysara ma toobad keenin yani waxa weye eh, hadalkan la mida eh, waa riwaayaadka xadiiska mid ka mida laga yaaba in lagu magacaabayabe yacni waxa weeyaan ayaa dulkhuwaysara ninka la yidhaha yidhi dulkhuwaysarana dee wuxuu ahaa markaysaga ninka nebiga tuhmaysanaya buu ahaa towbad iyo wanaagna laguma sheegin inuu ka toobad keenay oo wanaagsanaaday mid lagu sheegay isaga ma aha markaa saas yada weeye xadiidka siddeed iyo afartan wacan anasin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ida araada allahu bicabdihi alkhayra cajala lahu alcuquubata fi ddunya waidaa araada bicabdihi shara amsaka canhu bidenbihi xataa yuwaafiya bihi yowma alqiyaama rasuulku wuxuu ihi calayhi asalaatu wassalaam idaa araada allaahu hadduu allah doono bicabdihi addoonkiisa la doono alkhayra khayr la doono cajala lahu alcuquubata wuxuu u soo dedejiyaa ciqaabta ayuu u soo dedejiyaa fi dunyaa adduunyada gudaheeda adduunyada gudaheeda ayuu ciqaabta ugu soo dedejiyaayoo dembiyadiisii wax ka mida ciqaabta lagu ciqaabaayo lagaga ciqaabaayo ayaa adduunyada loogu soo hormariyaa waida araada bicabdihi shara waida araada markuu ilaahay doono bicabdihi addoonkiisa uu la doono ashara sharka la doono amsaka canhu ilaahay ciqaabta waa ka qabtaa oo waa ka baajiyaa bidenbihi ay bisababi dembihi dembigiisa daraaddii ayuu ciquubada kaga baajinayaa markaasaan ciqaabta ku dhacayn xataa yuwaafiya bihi ilaa uu markaa kula kulmo oo uu la tago bihi ay bidembihi dembigiisii xaalu ku dheehan yahay damiirka haadu wuxuu noqonayaa dembige yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ilaa uu kula tago isagoo dembigii sidii ugu raran aan waxba ka dhicin ya wa qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina cidama aljazaa'i maca cidama albalaa inna cidama aljazaa'i abaalmarinta weyn ee qofka sawaab iyo ajar lagu abaalmariyaa maca cidami albalaa waxay wehelisaa oo la jirtaa balaayada weyn yacni dhibaato weyn hadday ruuxa ku dhacdo abaalmarin weyn oo ajar siin ah oo sawaab siin ah ayaa lagu abaalmariyaa yacnii wax weyn oo dhibaatooyini markay ku dhacaan ayuu sawaab weynna helayaa iyo abaalmarin weyn wa ina allaha tacaala idaa axabba qawman wa ina allaha allah tacaala allah isagaa korreeye idaa axabba qawman markuu qolo jeclaado ibtalaahum waa imtixaana oo dhibaatooyin buu ku imtixaana masaa'ib dunyawiyah musiibooyin adduunyo ayuu ku imtixaana faman radiya falahu rida ku kastoo raalli noqdaa oo ilaahay qadarkiisa ku raalli noqdaa Eh, falahu ridaa waxaa u sugnaaday raalli ahaanshaa u sugnaaday allah ka raalli noqonayo waman sakhita ku kastoo cadhoodana oo ilaahay qadarkiisa u cadhoodana falahu sukhtu waxaa u sugnaaday cadha ayaa u sugnaaday assukhtu iyo assakhatu labadu waa bannaan waa laba weji rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasana weeyi xadiiskani wuxuu inoo tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qofka ilaahay khayrka la doonaayo cuquubaad iyo dhibaatooyin baa adduunyada lagu imtixaanaa oo markaa adduunyada ayaa dhibaatooyin ku dhacaan dhibaatooyinkaasna ciqaab waxay ka yihiin dembiyadii uu galabsaday ile musiibo kastaoo qofka haleeshaa waxay ku timi sabab dembi wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wax kastoo idin haleeloo musiibii waxay idinku haleeleen waxay gacmihiinnu galabsadeen gacmihiinnu waxay kasbadeen bay idinku haleeleen marka dembiyadii u shaqaystay adduunyadaa lagaga daadinayaa masaa'ibta iyo dhibaatooyinka lagu sallinaya dhibaatadu ha kaga dhacdo xagga jidhka ha kaga dhacdo caafimaad darro ha noqoto ubadka xaggiisa ha kaga dhacdo ubadku ha ka baxaan dadka uu jecel yahay ha ka dhintaan xoolo la'aan ha noqoto yacni markaa dhibaatooyin kaleoo lagu imtixaano ku dhaca ha noqoto dad dhibaateeye ha noqoto xaqdarro in markaysagaa lagu dulmiyo ha noqoto kullu dalika waa masaa'ib dunyawiya masaa'ibta dunyawiga ah ayaa dembiyadii lagaga daadinaya dembiyadii ayaa lagaga daadinaya hadduu ilaahay addoonkiisa shar la doonana dembigii waa u kaydiyaayo ciqaabtaa uma soo dedejiyo saas aawoodee caafiya iyo ladnaan iyo markaysaa badhaadhu adduunyada iskaga nool yahay siduu u bucbucbucleeyihunbaa mar keliya qalaf la qabtaa dembigiina waxa weye u hilan yahay halkaasuu taagan yahay ya waxba kama tegin marka waxa weeye dabeedna markaasuu ciqaabtii aakhire la kulmaya cuquubada aakhirana dee saacaddeeda waxay ka tahay waxay ka daran tahay adduunyada dhibaatadeeda oo dhan yacani waxa weeye wakhti yar lama xamili karo saacad waaba badantaybe naarta aakhiro yacani waxa weeye aad iyo aad bay u culus tahay oo sida jannadu marka waxa weeye ay adduunyada uga sidato oo lamawdicu sawtin fi ljannati khayrun min addunya wamaa fiiha ayaa cagsuna bilcagsi yahay ya yacni waxa weeye wax yar oo naarta ah ayaa marka adduunyadao dhan dhibaatadii taallayba ka daran markaa saas aawadeed yacni waxa weeye ruuxa dantiisa weeye masaa'ibta dunyawiga ku dhacaya musiibatulmasaa'ib waxa weeyaan waa musiibada diinta qofka kaga dhacda walaa tajcal musiibatana fii diinina laakiin masaa'ibta adduunyadu waa sahal noocay doonaan ha noqdaane waxaa la rabaa qofku inuu ku sabro inuu adkaysto inuu qadarka ilaahay raalli ku noqdo inuu waxaweye ogaado masaa'ibtani dantiisa inay tahay in wax kaloo ka weyn lagaga gudbay inay sidaas tahay waa inuu markaa ogaadaa sabirna la yimaadaayoo ku sabraa xadiiska qaybta kale waxay sheegayse abaalmarintiiyo sawaabka weyn ee ruuxa la siinaya aakhiro waxay ku ladhan tahay in adduunyada masaa'ib fara badani ku dhaceen oo masaa'ib waaweyni ku haleeleen marka musiibadaa weyne adduunyada ku haleesho yacni hadduu ku sabray oo ku adkaystay oo qadarka ilaahayna ku raalli noqday aakhire wuxuu helayaa dembi daadin faran badan oo dembigii laga daadiyo wax badani ka dhinmeen iyo yacni sabirka iyo acmaasha kale uu la yimina inuu marka waxa weeye sawaab iyo ajar ku helo sawaab iyo ajar inuu ku helo weliba marka masaa'ibtii waxaa ku sugan nooc wacdi ah oo see wacdigu ugu sugan yahay qofka marka musiibadu ku dhacdo kibirkii nafta iyo isla weynidii iyo wixii oo dhan baa ka baxaya wuxuu garanayaa qadarkiisii inuu daciif iyo taag daran yahay waxaa laga yaabaa inuu tadarruco oo ilaahay xasuusto oo geeridii xasuusto oo yacni marka waxa weye dabeedna marka waxaweye ilaahay u dembidhaaf weydiisto ou toobad keeno oo musiibadu ay uga rayso yacni waxa weeye dad fara badan ayaa musiibada markaa ku hagaaga oo inta hore markaysaa waxaan yacni kibirka iyo waxay ku sugan yihiin iyo markaa eh, ay markaa xumaanta ay samaynayaan ay fara badan tahay laakiin marka waxa weeye ay masaa'ibtaasi ku dhacaan ayaa qaarkood toobad keenaanoo markaas xaaladoodii wanaagsanaataa oo is yidhahdaa xaaladdaadii dee khatar baad ku sugan tahaye waad iska socotaaye haatan markaysagaa toobadkeen haatan toobadkeen qiso dhowr goor aan ka warramay nin markaa dhakhtara oo wadaada ayaa wuxuu ii sheegay oo yidhi markaysaga waxaa naloo keeno dhakhtarka laygu keenay buu yidhi nin xanuunsanaya oo walaalkii wado waa baadhnay waxaannu ka hellay buu yidhi xanuunkii khatarta ahaa ayaanu marka ka hellay buuri marka waxa weeye aidiska la odhan jiray markaan xanuunkii ka hellay baan iska wacdiyey buuri markaasaan ku idhi dee inta qof markaa xanuunsanayaa mid kale oo markaysa marka caafimaad qabaaba dhintaa oo ka horreeya qof xanuunsanaya wakhti badan noolaadana waa jiraa adigu uun hadal markaa sabirsiin ah oo intaan sabirsiiyo aan leeyahay uun dee marka waxaan ilaahay iska bari ilaahayna u toobadkeen yacni waxa weeye goortii lagu qorun baad dhimanaysaa waxaa laga yaaba un qaar dee caafimaad qaba inay kaa horreeyaan hadal un calaa hada alminwaal ah baan ku idhi buuri waa iga tageen wax kaalmaatiya ah kollay un dhakhtarrada laga siiyaa oo iska kaalmaati ah lix bilood dabadeed baa waxa igu soo noqday buu ninkii walaalkiiya waday baa igu soo noqday isagoo iga shukri naqaya maalintii wacdigii iyo waanadii aan siiyey iyo sabiirsiintii dabeedna wuxuu uhi walaalkay horta waa dhintay buuhi laakiin xanuunkani walaalkay waa uga reeyey buuhi intaan xanuunkani ku dhicin buu yidhi salaad iyo soontoonna ma aqoon salaad iyo soon midna ma aqoon weliba cayda xunna waa ku hadli jiray oo caydii gaalnimad ahayd taana waa ku hadli jiray salaad iyo soonna ma aqoon maalintii markaan halkaa kugu nimi ee aad wacdiday maalintiibuu toobad keenay wixii ka baxay cibaadadii bilaabay wixiina waa ka baxay lixdaa bilood cibaadadii waa wade lixdaa bilood cibaadadii waa wade naftu waxay kaga baxday buuhi masjidka gudihiisa isagoo makhrib tukaday cishana ku sugaya baa naftu masjidka gudihiisa kaga dhacday bal xaaladdu markii hore ku sugnaa halkuu joogay iyo halkuu ku dambeeyey intay isu jiraan wax shaqo iskule maaha isagoo xanuunsanayoon xataa masjidka daynayn markaasaa makhrib isagoo tukaday cishana sugayay nafta masjidka gudihiisa kaga dhacda marka waa uga reeyey xanuunkane marka yacni waxa weeye dad fara badan waxaa laga yaabaa inay toobad keenaan marka xanuunnada waaweyne ku dhacaan ama xaaladiisa u ogaado inay aad u culus tahay oo waxaa dhici karta inay toobad keenaan marka masaa'ibtaasi waa in qofku aanu sharaysan waa inaanu qadarka u cadhoon waa inuu sabraa waa inuu qadarka ilaahay raalli ku noqdaa waa inuu ogaadaa arxamu raaximiinkii naxariista badnaa oo cid walba uga naxariis badan aabbihii iyo hooyadii uga naxariis badan allah waa kaaga naxariis badan yahay abbaha iyo hooyada waa arxamu raaximiin abbaha iyo hooyada arxamuraaximiin maaha cid naxariisata kii ugu naxariista badnaa maaha laakiin allah waa arxamuraaximiin yaa kaasaa markaa waxa weeye kuu qadaray saas aawadeed waa inaad ogaataa masaa'ibtan adduunyadu inay tahay dantaada inay tahay waa inaad ogaataa waana inaad ku sabirtaa wuxuu kaloo markaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay hadduu qolo jeclaado waa imtixaana adduunyada gebigeeda maxaa loo abuuray dee imtixaan aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala allah waa ka abuuray nolosha iyo geerida mid walba muxuu u abuuray si uu idiin imtixaano ayukum axsanu camala kiinneba wanaagsan xagga camalka adduunyada gebigeeda waxaa loo abuuray imtixaan ya imtixaan baa laynoo abuuray marka saas aawadeed ruuxa ilaahay jecel yahay waa imtixaanaa marka hadduu ku sabro qadarkana ku raali noqdo waxa weeye fadligiisii iyo ajarkiisaa sii weynaanaya ya yacni waa weynaanaya faman radiya falahu ridaa ku kastoo raalli noqdo qadarka ilaahay ku raalli noqdaa raalli ahaanshaha u sugnaado allah baa ka raalli noqonaya ku kastoo cadhoodo qadarka ilaahay u cadhoodana allah baa u cadhoonaya masaa'ibka markay yimaadaan kow waxa waajiba sabirka shayga labaad wuxuu yahay arridaa waa raalli ahaanshaha lagu raalli ahaado ilaahay qadarkiisa iyo masaa'ibta lagu raalli noqdo culammadu waxay isweydiiyaan sabirka garanna inay waajib yahay raalli ahaanshaha lagu raalli noqonayo ilaahay qadarkiisa iyo masaa'ibta uu kugu imtixaanay ama kuu qadaray waajib miyaa mise waa sunne ahlucilmigu waxay ka leeyihin laba qowl qowl odhanaaya waajib weeye iyo qowl odhanaaya sunne weeye laakiin culammada muxaqiqiinta qayb ka midii ah siday ku tageen wax arjaxsan qowlka ku saabsan inay sunno tahay oo wuxuu uhi shaykhulislaam ibnu taymiya amaruu nebigu amray ma soo aroorin ku raalli noqda yacni masaa'ibtii qadarka ilahay idiin qadaray ee waxaa soo arooray ammaan la ammaanayo cidda la timi la ammaanayo sawaabna loo sheegayo raalli ahaanshana loo sheegayo taasna waxaa laga qaadanayaa marka inay sunno tahay baa laga qaadanayaa laakiin bacdu ahlicilmi oo ku tegay waajibnima waa jirtaa marka faman radiya falahu ridaa ku kaostoo raalli noqdaa yacni raalli ahaansha u sugnaado ilahay baa ka raalli noqonaya waman sakhida fa calayhi sukhtu waxay daliishadaan qolyaha waajibnimada sheegayaa waxaa ugu xoog badan xadiiskan waxay leeyihiin maadaama raalli ahaanshihii ilaahay lagu helaayo cadhoodka loo cadhoodana yacni markaa cadho ilaahay ka dhalanayso waxaa laga qaadanayaa in lagu raalli noqdaa ilaahay siduu kuu qadaray aad ku raalli noqotaa iyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka uu kuu qadaray inay tahay mid waajiba inay tahay laakiin waxa weeye dee cadhoodka iyo raalli ahaanshaha waxba u dhexeeya maaha haddaan raalli ahaansha jirin ilaaba ilaa cadhood baa jira waxaa dhici karta bayna bayn markaysaa inuu xaaladda noqdaa dhici karta sidaas aawadeed cuquuba inay ka imanayso oo markaysa ama cadho ilaahay ka dhalanayso raallihaansho in la waayey yacni markaa kuma caddeeya sukhtigu hadduu yimaaddo uun oo ilaahay qadarkiisa loo cadhoodo oo masaa'ibtii markaysa maxaa waxaa laygu imtixaamaya oo qofku naftiisii hiifo yacni marka waxa weye kaannahu in la dulmiyoo kale uu hadlo dee kaasi xumaan buu mutaysta cadho ilaahay buu mutaysta khatar buu ku sugay yaa ilaahay kaama gardarra ilaahay waxa uu kula doonayaana waa dantaada weeye sida marka uu kuu qadaray waa inaad ku raalli noqotaa waana inaad ku sabirtaa markaa sida saxiixa ah waa in raalli ahaanshuu yahay yacni markaa sunno yahay laakiin waajib aanu ahayn wallaahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk